السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله درسي كوبana ku saabsiisan almawcida fi اlqur'an ereyga mawcidada la yidhaahdo iyo ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala siduu ugu soo arooray iyo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam sunnadiisa siduu uu dabaqay mawcidadu almawcida aw ilcida aw ilwacdu fi luga waa isku macne soomaali waa waano waa waano mararka qaarkood culamaai luga ay ku tilmaamaan takhwiif iyo zajrigu ku jiro ama waa waano ka warramaysa cawaaqib ulashyaa shayga cidhibtiisa iyo waxuu ku dambayn doono in sha allahu tacaala waa iska dhaafaynaa luqawiyaadka ama culimmadu ereyga say u tilmaamaan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in allaha yaamurukum bilcadli walixsaan wa itaai di lqurba wayanha can alfaxshaaءi walmunkari walbagyi yacidukum lacallakum tadakaruun waa ayad laga yaabo maalin kastoo jimco ah inay dhegteenna ku dhacdo iyadoo khudabada masaajiddu ay akhrinayaan waa ajmac aaya ayay culamadu ku tilmaamaan khayr iyo shar ka warramaysa ilaahay wuxuu idin farayaa baa la yidhi cadaalad ixsaan iyo samafal qaraabadoo wax la siiyo waxa uu idinka reebayaa alfaxshaa wixii xun munkar wixii ah sharcigu diido iyo bagyi xadgudub wixii ah yacidukum lacallakum tadakaruun ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey subxaanahu wa tacaala yacidukum rabbi waa idin waaninayaa lacallakum tadakaruun waxaa mudantiin ama kay tadakaruun si a u waantowdaan cidadu ama waanadu waa wax sheega oo wax lagu qaato waxaa la idhaha qofka bini aadamka ah, mar caqligiisaa lala hadlaa oo shayga adiladiisa iyo waxa sugayaa laga waramaa marka waxay idhaahdaan waa hadal mantiqiya oo caqliga la waramaya marna qalbigaa lala hadla oo qofka bini aadamka ah wujdaankiisa iyo damiirkiisa iyo dareenkiisa ixsaaskiisa ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala la hadla oo waa waxa keena cabsida iyo baqaha iyo rajada iyo xubbiga iyo kurhiga iyo wixii la mid ah inta badan acmaal اlquluub wax badana ku saabsani waa min hada اlbaab insaanku markaas ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka markuu inoo tilmaamayo sida dadka diinta loogu yeedhayo wuxuu tilmaamayo udcuu ilى sabiili rabbika bاlxikma wاlmawcidaةi اlxasana wjaadilhm blatii hiya axsan rabbi subxaanahu wa wuxuu tilmaamayaa dadka ugu yeedh alle diintii alle kitaabkii ilaahay ariiqiisa waxaanad ugu yeedha adigoo adeegsanaya usluub alxikma adoo maanka la hadlaya xikmad adeegsanaya wax caqliga bini aadamka qancin kara iyo walmawcidati alxasana baa ilahay yidhi waanada fiican waani oo waano fiican waani baa rabbi leeyahy subxaanahu wa haddaba ayuha alaxiba qur-aanka ilaa shan iyo labaatan meelood bay kusoo aroortay ereyga kani ilaa saddex iyo toban tasriif oo kale noocana wuu soo arooray waxay tilmaamaysaa bay culammadu yidhaahdaan ereygan rabbi inta uu ku celceliyo shan iyo labaatan jeer hadday qur-aanka uu ku soo arooray tasriifaad kale gedisanna uu ku soo arooray oo gaadhi kara ilaa saddex iyo toban waxay tilmaamaysaa ihtimaamka uu kitaabka alle subxaanah wa tacaala siiyey waanada iyo wacdiga iyo mawcidada bini aadamku markuu muddo moogan yahay waanada waxaa ku dhaca khafla waxaa ku dhaca khaswat alqalb qalbi engeg ama dhoohaniyo moogani waxaa ku dhaca inuu rabbigii ka fogaado waxaa ku dhaca xubu dunyaa dhanka kale inuu u socdoo ah adduun jacayl waxaa ku dhaca inuu dunuubta uu dhumbado ama se uu galo walidaalika aadanuhu kama maarmo marnaba altadkiiru waalwacd qofka bini aadamka ahi marna kama maarmo waano ilaahay baa aadanaha wuxuu ku tilmaamaya kalaa barlaana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun qolaa ilaahay tilmaamaya qalbigu daxalaystay raanku waa daxalka crowsha dad sada daxal uu qalbiga ka fuulay waxaana daxalka sababay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxay kasbanayeen walidalika culimmadu waxay idhaahdaan min usuuli اlkutub اlmunazala kutubta alla soo dejiyey dhammaantood waxyaabahay ku dhawaaqayeen kutubta samaawiga wacdi baa ka wada mid a oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markuu ka waramayo sababaha loo soo dejiyey waxaa ka mid a baa ilaahay leeyay yaa ayuha اnnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur wahuda waraxmat lilmu'miniin wardadow baa ilaahay leeyay yaa ayuha nnaas yaa ayuha almu'minuun maaha yaa ayuha nnaas baa ilaahay leeyay dadoo dhan aadanuhu waa nooc qura dadka barh baa u haystaa aadanaha caqligoo qura in lala hadlo maya aadanuhu dhammaantii in quluubtiisa lala hadlana wuu u baahan yahy in ruuxdiisa lala hadlo saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay yaa ayuha nnaas qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum waana xagga rabbi idinka timi kitaabka qur-aan oo dhan ilaahay wasfigaa buu siiyey inuu yahay mawcida waana inuu yahay xagga rabbi ka timi subxaana wa tacaala wa shifaaءu lima fi suduur waxay ku caafimaadaan laabtu xalaaliya waxa xanuun laab ku dhaca waxa caafimaadiya waa ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala hanuun iyo naxariis gaarana wuxuu usii yahay inta rumaysay sida awgeed ayuha alaxiba hada bayaanu linnaas wa hudan wa mawcida lilmuttaqiin baa ilaahay ku tilmaamaya qur-aanku inuu yahay bayaanu linnaas caddayn ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka u caddaynayo waxa uu farayo iyo hanuun iyo mawcida mid lagu waantoobay inuu yahay baa ilaahay tilmaamaya walaqad anzalnaa ilaykum aayaatin mubayinaat wamala min aladiina khalow min qablikum wamawcidata lilmuttaqiin in badanoo qur-aanka ka mida baa ilaahay wuxuu ku celcelinaya subxaanahu wa tacaala kitaabka qur-aan inuu wacdiyey aadanaa la wacdinayo bale ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa kutubtii ka horeysay ee ambiyadii ka horeysay ee loo soo dhiibayna waxyaabihii lagu soo diray marka alla ka warramaya ee rabbi wuxuu leeyahy wakatabna lahu fi lalwaax min kuli shayin mawcida wakatabna lahu fi lalwaax looxyadii la soo siiyey wax kasta oo uu u baahan yay mawcida baanu ka siinay baa ilaahay leeyahy wax kasta oo uu u baahdo oo bashariyadu ay u baahatay waanaanu ka siinay baa rabbi tilmaamaya subxaana wa waataynaahu linjiil fiihi hudan wanuur wamusadiqan lima bayna yadayhi min atowraa wa hudan wa mawcidata lilmuttaqiin baa ilahay ku tilmaamaya idan culimmadu waxay dhahdaan min usuuli اlkutub اlmunazala maqaasidoodi iyo xikamka alle u soo dejiye waxaa ka mid a hadduu yahay kitaabkii nebi muuse loo soo dhiibay calayhi الsalaam hadduu yahay kitaabkii nebi ciise loo soo dhiibay iyo hadduu yahay nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam kitaabkii loo soo dhiibay danta laga lahaa waxaa ka mid a ah in dadka la waaniyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waaniyo cidda u fiirsada sunnadii nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu in badan ka arkayaa siduu nebigu u laasimi jiray inuu saxaabadiisa waaniyo oo quluubtooda uu la hadlo may ahayn waanada nebigu mid ku kooban calayhi salaatu wasalaam saxaabada inta cusub ama kuwa imika soo islaamay ama kuwa muqasiriinta ah ee waxay ahaayeen dadkoo dhan saxaabadoo dhan buu waaninayay nebigu calayhi salaatu wasalaam weliba nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha qaarkood ayuu maalintoo dhan waday xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla salaad subax markii uu ka baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam buu mimbarka fuulay dabeetana wuu la hadlo wuxuu hadlayay nebigu ilaa duhur laga gaadhay duhur baa la adimay dabeetana wuu tukaday markuu duhur ka baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam buu mimbarka ku noqday wuu la hadlay isagoo waaninaya dabeetana casar baa la adimay wuu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana mimbarkuu ku noqday min salaati subax ilaa iyo maqrib buu nebi maxamed hadlayay calayhi salaatu wasalaam salaad subax laga gaadho markii laga baxay ilaa iyo salaadii maqrib intii laga tukanayay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka la hadlayo waaninayay waxaynu naqaanaa waanooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka macruufka ee cirbaad ibnu saariya wuxuu tilmaamayaa saxaabigaasi nabiga salaad subax riwaayaadkiisa barh salaad subax ku tilmaamaya salaad subax markii uu tukaday nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuuna waaniyey waano ishu ay ilmaysay oo qalbigu gilgilmay buu leeyahy nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuuna waaniyey waanu aanu oynay saxaabadii oo qalbigaygu uu jilcay oo isbedelay dabeetana nin saxaabadii ka mid ah wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow kaannaha mawcidatu muwaddac waxay u eg tahay waano mid guuraya mid tegaya ee awsina noo dardaaran saad maanta noo waanisay waxay u muuqataa inabaanad malaa in badan sii joogaynin noo dardaaran baa ku yidhaahday nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay dardaaran aakhiriya adduunba wax dara waxaa adduunkooda anfaca aakhiradoodana anfac uu dardaarmay koo wuxuu u dardaarmay alla cabsidii itaqu alla cabsidii ilahay in laga dhowrsado waa masaailka ugu badane qur-aanku ka waramaye dadka lagu wacdiyo bale nebi maxamed ilaahay uu tilmaamay yaa ayuha nabiyu taqi illaah nebi allow ka cabso cabsida ilaahay laazim baa la leeyahy daa'im alle cabsidii buu u dardaarmay oo ah qofka bini aadamkii uu ku badbaado waxaa labaad ou nebigu u dardaarmay calayhi الsalaatu wasalaam wالsamci wالطaaca ismaqal iyo kala dambayn ismaqal iyo kala dambayn nolosha adduun waxaa qaacido oo ay ku socotaa ismaqal iyo kala dambayn min halka u hooseysa ilaa halka u sarraysa madaxnimadu wax ma tarto haddii aan la maqlayn oo laga dambaynaynin wax kasta oo maamulina maamulba haddaad maqasho halka u hooseysa hadduu yahay masalan wax la maamulo guriga ugu yar ninka iyo xaaskiisa iyo xaafadiisa madax iyo meeshaa islaamku u kala sameeyey madaxdaa guriga waa in la maqlaa ninku wuxuu leeyahay maxay zawjadiis iyo carruurtiisu aacu ku leeyahy inay maqlaan isna inuu wixii khayra u sheego wixii ka koreeya ilaa iyo laga gaadhayo madaxda ummadda laga gaadhayo waa in la maqlaa waa qaacida caama fi lxayaa qofka muslimkaa waa qaacidada dhabtee uu ku dhaqmo waa masaa'ilka soomaalida ugu yar inay fahmaan waa laga yaabaa wadaad in badan sheegaya samcu waaaca inaa maqasheen laakiin dhaqankeennu maaha dhaqankeennu kuma badna kala dambeyn wax la yidhaahdo kuma badna shareecada si islaamiga ah dhammaanteed xataa cibaadaadkeennu kala dambeyntaasi ku salaysanyi inuu muadin mas-uul ka yahay aadaankaasi iyo isaga loo daayo imaamkaasi salaada mas-uul ka yahay qaabkii loogu talagalay inuu dadka u tukiyo hadduu qaldamo un inaynu tambiihino idan islaamnimadu waxay ku salaysantahay kala dambeyn asamcu waaaca saa daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdeen waxaad u muuqataa inaad tegayso ee noo dardaaran labada shay buu u dardaarmo in alle laga cabsado oo ilaahay cabsidiisa la laazimo iyo asamcu waaaca weliba asamcu waaaca markuu nebigu ka warramayo wain cabdun xabashiyun buu nebigu ku tilmaamay bulshadii jaahiliyada ahayd abaqaad bay ahayd way siyasi jirto waa kala sarraysi bulshada waxaa ugu hooseeyey addoonka addoonku soomaalidu markay addoon maqlaan nin madoobay moodaan ma aha addoonku shareecada ama dhaqankii xataa carbeeda hore soomaalidu geelun bay kala qaadi jirtay xoolahay qaadi jirtay way ka tegi jirtay carabtu geel iyo dadkaba way qaadi jirtay markaa dadkana waa la addoonsan jiray markaa dadka addoommada ahi eh, niman cadcad bay lahaayeen romans bay lahaayeen carab bay lahaayeen dad madow bay lahaayeen cid walba nin kastoo laga xoog batun baa la addoonsan jiray addoonnimadu kaas bay ahayd laakiin addoommaha laftooda markaa abaqaad ahaa oo caadaadkii jaahiliga ah addoonka madoobe addoonka cad waa kasii yaro hooseeyey dabeetana nebigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam bulshada dhaqankeedii xataa ka talinaya hadduu yahay ka ugu liita in la aqbalo waan caqli badnahay ama waan cilmi badnahay maamulka laguma khilaafo waa suurtagal dadka ninka u fariidsan imaan ahayn inuu maamulka u hayo waa suurtagal ninka u cilmi badan le inaanu inuu mafduuliyaha suurtagala qofka maamulka hayaa laakiin sharcigu waxa uu tilmaamayaa mar haddaad u garateen inuu maamul idiin noqdo mar haddaad u garateen inuu idin hogaamiyo in laga dambeeyo ku xidhmo adduunuu ka tago iyo saacad uu adduunkiisa u xoogsado wixii xalaashee la faray uu sameeyo de nebigu markuu u tilmaamayo saaca waa saaca waxa uu sheegayaa taa oo ah qofka muslimka ah jadwalu acmaalihi inay ku jirto saacaatu rabbigii la munaajoodo gaar weeyi saacaduu rabbigii subxaanaه wa tacaala ku xidhmo ayuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam tilmaamaya sida awgeed bini aadamku waana kama maarmo saxaabadii nebi maxamed baa halkaa taagan oo le markaanu nebiga la joognana saasaana markaa maxaad u malaynaysaa inagu markaynu suuqa qabanno ee maanta masaajidka intaynu namaadna cidinayna waaninin intaad afar salaadood ku tukato ama saddex intii aad halashun intaad ku tukato aad ka tagto intaad milmaysaa markaa intaad milmaysaa ibnu mascuud xadiidka saxiixeyn ku yaalla wuxuu tilmaamayaa kaana nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam yatakhawaluna bilmawcida nabigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha waa noo miilayn jiray buu leeyahay waanada isagoo nooga cabsi qaba assa'amata calayna inaanu daallo qofku nashaadkaasi iimaaniga mar walba waxaa laga yaaba inay naftu daasho idan tanfiisaadka waa la ogolyay inuu soo xoogsado ama baxo ama caynkan laakiin waa laabudu inuu qofku yeesho maxay inuu rabbiga ku xidhmo waa inuu waane ka maarmin ama caalim ahaw ama miskiin ahaw ama wax aqoon ahaw waana waad u baahantay in lagu waaniyo ilaahay lagu xasuusiyo marnaba kama maarantid walidaalika ba saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenkii baa nebiga u yimi waxay dhahan ilahay rasuulkiisiiyo raggii baa nooga kaa xoog batay majaalistaada mar kasta rag unbaa ku xeehan annagu boos ka weyni waxaanu kaa rabnaa bay dhaheen maalmo annagana noo gaara wakhti aan ragguba nala wadaagin oo wacdiga annaga aad nagu gaar yeesho ayaanu doonaynaa bay ku yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeelay iyagana maalmo gaara wakhti gaara oo wacdiyo ayuu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa xadiidkii tilmaamayay markaa wuxuu ku yidhi markuu wacdinayay gabadhii saddex ilmood ka dhintaan ee ixtisaab la timaada caruurtaa ilaahay wuxuu uga dhigayaa xijaaban min annaar naartaa lagaga xijaabaya markaasay gabadh istaagto waxay tidhi yaa rasuul allahi wainayn ilaahay rasuulkiisiiy tii laba ka dhimatana ku dar markaasuu nebigu markay ku celcelisay yidhi wainayn tii laba ka dhimatana in allahu ilaahay subxaana wa tacaala naartuu kaga xijaabaya xadiiu saxiixayn ku yaalla bukhaariiyo muslimaa idan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa haweenkii saxaabaadku saxaabiyaadka ahaa inayna nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen iyagoo raba wacdi inay iyaguna helaan inagu soomaalidii hore inta badan haweenku inoogumaba jirin kuwa diinta loo sheego wuxuunbay ahaayeen inta ragga unbaa diinta isu sheegi jirtay dumarkuna inta badan boos may lahayn laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haweenkii saxaabiyaadka ahaa markay soo codsadeen raggaa nooga kaa badane annana majlis noo yeel wuxuu aqbalay inuu majlis gaara ah uu yeedho uu u yeelo yidhaahdo yowma kada wa kada isu kaalaya buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada wacdigee nebigu wakhtiyada bay ahaayeen fi lxayaa kullihaa buu nebigu wacdihi jiray wuxuu wacdinayay iyadoo xabaasha la joogo maalin baa xabaasha la yimi dabeetana iyadoo xabaasha loo qodayo aan weli saxaabigii la aasayey luxudka la dhigin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam la hadlay dabeetana wuxuu uhi istaciidu billahi min cadaabi اlqabr istaciidu billahi min cadaabi اlqabr istaciidu billahi min cadaabi اlqabr war ilaahay ka magan gala cadaabulqabriga ilaahay ka magan gala cadaabuulqabriga dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka dheeree imaamu axmed warinayo waa xadiis saxiixa ah, ee ka warramaya qofka marka nafta laga qabto dadku siday noqdaan qaarna in samada albaabada loo furo koray qabtaan qaarna qurmuunkooda inay malaa'igtu sidii kari weydo oo albaabada samada laga xidho oo dib loo soo celiyo waa xadiidka dheer ee masaladaa ka warramaya waxaan uga dan leenahay uun xadiidka ma wada akhriyi karno laakiin xabaal dusheed inuu nebigu wax ku wacdinaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo la qodayo bale isagoo soconayo xabaal soo maray markaasuu ku yidhi xabaashani waa kuma markaasaa la yidhi waa hebel markaasuu yidhi xabaashaa ninka ku jira maanta laba ragcadood buu ka jeclaan badnaan lahaa agtiisa lagaga jecel yahay adduun waxaa haysataan oo dhan buu leeyay yani nebigu saxaabada wuxuu u tilmaamayey calayhi salaatu wasalaam baahiday dadku cibaado u qabaan iyo markuu qofku dhinto waxaa raacaya xoolihii inaanay hayne inay tahay wuxuu amal shaqaystay deetana waxaa adduun shaqaynaysaanoo dhan ninkan maanta haddii la weydiin lahaa bule xabaash ku jira laba ragcadood buu ka dooran lahaa idan xabaal iyadoo la dul joogu wacdinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo suuqa la joogo wax wacdinaya maalinbuu soo dhaadhacay suuqii wax lagu kala iibsanayo soo maray dabeetana orgi yaroo baktiyo meel yaaloo arkay nebigu orgigii yaraabuu dhagta qabtay wuxuu ihi kan yaa hal dirhamigaga gatay waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisi oo ciidana halgargan ku ciidana gadan mayso oo bakti dabeetana wuxuu yihi yaa bilaash qaatay hadda markaasa waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiow hadduu noolaabuu asakaa mid dhukan neef bilaa dhagaa markuu noolaabuu ahaaye dhagayar ee isagoo meyda maxaa lagu falayaa yani orgi yaroo baktiya oo marka horeba dhukana xataa hadduu nool yahay baanu agtayada xoolaa qiimaale ka ahayn bay leeyihin ee isagoo baktiya ah, maxaanu ku falaynaa bay nebiga u tilmaameen calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu u tilmaamay fawallaahi laddunyaa ahwanu cala allahi min haada calaykum ilaahay baan ku dhaartee buu nabigu leeyahy adduunka aa ku xiiqdeen ilaahay agtiisa wuu kaga qiimo liitaa kaas agtiina wuxuu ka joogo waxaana ku mashquulka tihiin alle agtiisa qiimo kama laha oo neefkaa baktiyey waa ka qiimo liitaa buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa inuu masaajid nabigu ku wacdinayay calayhi salaatu wasalaam oo rag wacdinayay oo dumar wacdinayay oo xabaal dusheed ku wacdinayay oo suuq ku wacdinayay waxa ay sheegaysaa muhimaadka ugu waaweynee inta wax aqoontaa laga rabaa inay tahay inay ilaahay bini aadamku isku xidhaan ilaahay iyo addoomihiisa inay isku xidhaan inay dadka xasuusiyaan rabbi subxaanahu wa tacaala iyo cibaadaadkiisa haddaba alraciil lwal dadkii saxaabada waaweyn ahaa dadkii ummaddan muslimiinta ugu mudnaa ee saxaabadii nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam ridwaan ullaahi calayh haddii ay ahaayeen kuwa aan ka maarmin in la wacdiyo iyagoo culamo ku jirtay abibakr ka mid yahy cumar ka mid yahy cali ka mid yahy casharat lmubashiriin ku jirto ibnu mascuud iyagoo raggaasi joogaan ayuu nebi maxamed wacdinaya calayhi salaatu wasalaam oo loo arkayay inaanay wacdi ka maarmin oo uu suuqa ku wacdinayay oo xabaasha ku wacdinayay oo masaajidka ku wacdinayay oo mimbarka u korayay oo oo marka horeba cibaadaadkeenu yaryihin oo adduuna aada u mashkilad badan joogna intee baynu wacdi u baahannahy mise inagu waa isku filanna waxaad mooddaa dadka hadda jooga haddii masaajidka la yidhahdo wacdaa ka jira dadka inta badani inay dareerto kaanamaa qof dan le la garay kaanamaa uu isku filan yahay qof isku filana aadanaha ma jiro qof waliba tadkiirka wuu u baahan yahay xasuusin nasad lowdayligu xasuusiya masale si aad moodaysay si aan ahayn loo sharaxiya aqoon aanaad aqoon lagu kordhiya waadee waxbaad ka faaideysa sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii wakhtigiisa noolaaye isaga la noolaaye uu soo rabeeyey uu wacdigaasi ku waday dadkan markaa khafladu ku badatay ee mashaakilka adduunya ku tiro batay ee dhibaatadu haysato kama maarmaan wacdi marnaba maxaa laysku wacdinayaaba su-aashutay maxaa dadka loo sheegayaa wacdiga culammadu waxay idhaahdaan wacdiga midi waa kowni qadari dhacdooyin dhacay oo cibar taariikh aadanaha waxana ka dhacay qofka lagu waaniyo ama nusuus sharciya in lagu waaniyo labadaba wacdi bay culammadu idhahdaan ta koowaad ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walaqad calimtum aladiina اctadw minkum fi اsabti faqulnaa lahum kunuu qiradata khaasi'iin fajcalnaaha nakaana lima bayna yadayha wama khalfaha wamawcidat lilmuttaqiin baa ilaah yidhi ilahay wuxuu leeyay waxaa og tihiin aladiina اctadw minkum fi sabt yahuuday kuwii idinka idinka mid ahaa ee sabtida xadgudbay sabtida ha ugaadhsanina inta la yidhi ugaadhsaday ee aanu nidhi kunuu qiradatan khaasiin daayeero loo nasakhay dullaysan idan waxaa lagu waaninayaa dhacdo dhacday oo iyaga hortooda dhacday oo dad intay macsi sameeyeen ilaahay subxaanahu watacaala uu nooca kan ka dhigay baa lagu waaninaya ilahay markaa wuxuu le fajacalnaaha nakaala lima bayna yadayha wama khalfaha waxaan uga yeelnay cibra kuwii markaa joogay iyo kuwa gadaal ka yimi labadaba cibraan uga dhignay baa ilaahay leeyay iyo wa mawcidatan lilmuttaqiin waxay ku waantoobaan inta alle ka cabsanaysaa baa rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala de waxay idhahaan culimmadu waa qisa waaqiciyoo dhacday oo dadkii hore ka dhacday idan waa qadiyada lagu wacdinaya waa qadari cowni bay leeyihin waa dhacdooyin taariikhiya oo ummadda soo martay haata mid ilaahay kitaabkiisa ku qoran haata mid sunada nabiga aleyh salaatu wasalaam ku qoran haata mid taarikhda basharka ku qoran kay doonaysaba ha noqoto walidalika ba qur-aanka waxaa ku badan qisas laqad kana fii qasasihim cibrat liuli lalbaab ilahay wuxuu leeyahay qisooyinka ambiyadii iyo umamkii tegey iyo wixii dhacay dadka waxa ugu sugan cibro iyo wax ku qaadasho bale ilaahay nabiyullaahi moxamed bu wuxuu leeyahay wakula naqusu calayka min anbaءi الrusuli ma nuhabitu bihi fu'aadak wajaءaka fi hadihi اlxaq wamawcidaة wadikra lilmu'miniin ilahay wuxuu leey waxaanu kaaga waramaynaa rusushii hore tagtay warkood warkaanu kuu waramaynaa waa wax qalbigaaga aanu ku sugayna baa ilaahay leeyahy diinta aada ku sugmayso waxaanu kaloo kuu sheegaynaa baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala warka dadka hore waa mawcido iyo dikra waa waano iyo xasuusin ayuu kuu yahay baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala idan hadduu nebi maxamed qisaskii dadkii hore uu yahay mawcida iyo tahbiit alquluub innaga muxuu inoo noqonayaa marka waa waano aynu u baahanay inaynu in badan eegno qur-aanka iyo waanooyinkiisa idan ayuha alaxiba qur-aanka waanooyin aada u tiro badan baa ku soo arooray waxaa soo arooray waana caamo dad oo dhan ku saabsan jamiicu nnaas ilaahay subxaanah wa tacaala uu tilmaamayo dadka oo dhan in la waaniyo waxaa soo arooray qur-aanka waano rabbi uu tilmaamayo saalixiinta iyo ambiyada la waaninayo haddii ambiye la waaninayo innaga maxaynu nay marka ilahay qur-aanka wuxuu ku leey qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalu غayru صaalix falaa tasalnii maa laysa laka bihi cilm inii aciduka baa ilahay leeyay inii aciduka an takuuna min aljaahiliin waxaan kaa waaninayaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala wax magaratada inaad ku biirto ilaahay xuquuqdiisa iyo wuxuu amray sidooda in loo fuliyo idan haddii ambiye ilaahay waaninayo inii aciduku ku leeyay waa hubaala cid kastoo ambiye ka hoosaysaana inay u walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya waano dumar la waaninayo waano caruur la waaninayo waano kufaar la waaninayo waano munaafiqiin la waaninayo waxoo dhame qur-aankay kusoo arooreen aayaatulwacdiga aan tilmaamayno maalan ilaahay wuxuu qur-aanka kaga warramayaa nin luqmaan alxakiim la yidhaahdo oo ilaahay sheegay inuu xikmad siiyey luqmaankaa xikmadda la siiyey xikmadiisii waxa ugu weyne laynooga soo guuriyey waxaa ka mida waanadii uu ilmihiisa waaninayay suuratu luqmaan qisada ku jirta luqmaan meel kale qur-aanku kaga waramaya suuraddaasoo qur kaga warramaya qiso kalena laga soo aroorin maayo walaqad aataynaa luqmaan alxikma an ishkur lilahi wman yashkur fainamaa yashkuru linafsi wman kafara faina allaha haniyun xamiid waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu ya bunay laa tushrik biاllah ina shirka la dulm caiim ilaahay luqmaan wuxuu inooga soo guuriyey oo min xikmati luqmaan ka mid ah luqmaan alxakiim ilaahay ku tilmaamayo isagoo ilmihiisa waaninayoo le yaa bunay wiil yarhaygiiow laa tushrik biاllah ilaahay cidna ha ku lamaanay cibaadadiisa cidna waayo ilmaha yar amarka qura muu ee wuxuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo shirkigu siduu u foolxun yahay oo wuxuu u sheegay maxay ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn waa ilaahay xuquuqdiisa iyo aad dafirayso yacni bini aadamka waxaynu naqaanaa haddii cidi wax ku siiso oo abaal kugu leedahay inaad wixii uu ku siiyey isaga kula dagaalantaa waa la-iimnimo waa meesha ugu dambaysa khubfi waxaa la mid ah rabbiga ku nimceeyey ee ku quudiyey ee ku nooleeyey cibaadadu afala akuuna cabdan shakuura waa kii nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam markay caaisha ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow siduu u taagnaaba gomaduhu barareen ilaahay rasuulkiisiiyo adiga dembigaagii horiyo kii dambaba waa la dhaafay maad iska nasatid bay ku tidhi afalaa akuunu cabdan shakuura buu nebigu ku yidhi oo miyaanan ahaanay nin addoon mahadnaqa addoon ilaahay subxaana wa tacaala nicmeeyey u mahadnaqa miyaana noqonaynin cibaadadu waxay ka mid tahay ilaahay oo aad u mahadnaqayso idan wuxuu ku leeyahay luqmaan inankiisii inaad shirki la timaada waa dulmi halkii u dambaysay shirkigu iyo gaalnimadu waa dulmi ilaahay subxaanaه wa tacaala aad wuxuu xaq u lahaa cid kale u weecisay idan waa caruur buu wacdinaya ilahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya haweenka haddii aynu si caqliya ula hadli kari weyno wax ka dhaadhicin kari weyno bal baab kale inay ku dayno uu ka mid yahay waanadu walatii takhaafuuna nushuusahunna faciiduuhunna baa ilaahay ka bilaab waaniya waaniyo qalbigeeda la hadliyo ruuxdeeda ilaahay cabsidii xasuusi waani baa rabbi leeya subxaana wa tacaala waxaa ilaahay qur-aanka inoogaga warramayaa kufaartu xataa inay waano u baahan tahay ilaahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qul inamaa acidukum biwaaxida iyaga waxaad ku tidhaahdaa baa yidhi waar idinka hal midaan idinku waaninaya hal mid ah lagu waaniyey an taquumuu lilaahi manaa wafuraada uma tatafakkaruu ma bisaaxibikum min jinna ilaahay subxaanahu wa tacaala mid mid iyo labalabo isu taaga mid mid iyo laba waxay dhahdaan bini aadamku markuu wada hadlayo hadduu dad badan noqdo wuu kala xishoodaayo waa mujaamala buu ku dhaqmaa bay dhahdaan laakiin qofku naftiisa hadduu keligii la hadlayo ama qof uu ku kalsoon yahay uu la hadlayo runtaysu sheegaan de adigu naftaada khiyaamayn maysid runtaad u sheegaysa waad ogtahay waxa saxaya waxa qaldan haddii qof a si fiican wax u wadaagtaan uu jirana deeta waxay dhahdaan haddaad xaqiiqada rabto waxay ku fiican tahay mid iyo laba ilaahay gaalada wuxuu ku yidhi haddaad rabtaan xaqiiqada inay ogaataan waxaad ku tidhaahdaa waxaan idinku waaninaya waar mid qura ama laba fakara oo waxaa arki doontaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nin waalan inaanu ahayn inuu iyo rasuul ilaahay idiin soo diray subxaana wa tacaala munaafiqiintaa ilaahay nebi moxamed ku leeya calayhi salaatu wasalaam waani oo ilaahay muxuu leeya ulaaئika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim markii alla ka soo warramay waida qiila lahum tacaaluu ila ma anzla allahu ila rasuuli ra'yta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda fakayfa ida asaabathum musiibaة bima qadamat aydiihim uma jaaءuuka yaxlifuuna biاllahi in aradna ila ixsaana watawfiiqa sifaat munaafiqiintu ay leedahay inta rabbi soo sheegay ayaa ilaahay wuxuu yihi ulaa'ika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim kuwaasi waa kuwa alla og yahay waxa ay qarsanayaane qalbigooda ku jira ee faacrid canhum wacidhum baa ilaaha yidhi waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa ka jeeso waxbaha ciqaabin laakiin waani u sheeg baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan ayuha alaxiba haddii kaafirka la yidhi waaniya oo munaafiq la yidhi waaniya oo saalixiintii iyo ambiyadii qur waana ugu soo aroortay oo caruurta la yidhi waaniya oo dumarka la yidhi waaniya waxaa ka muuqata diinta uu soo sheegay inay ka mid tahay in laiswaaniyo in la iswaaniyo dadka lagu waaniyo xaqa waanadaa in la qaato iyo la qaadanin waa masalo kale qur-aanka ilaahay asxaabu sabti muxuu inooga warramay waid qaalat ummat minhum lima taciduuna qowman ilaahu muhlikahum aw mucadibuhum cadaaba shadiida qoladii la yidhi sabtiga ha ugaadhsanina intay xeeladaysteen sabtiga ugaadhsaday dadkii kale laba qaybood bay noqdeen qolo war nimankani waa diin laawayaale saa inugu dhaafaan iyo qolole ma ahee waa waaninayna iyagoo xaaraan ku jira kuwa kani ayay leeyihin haddana xaaraan kasta ku jiraan waxbaanu u sheegaynaa waa waaninaynaa kuwii wax waaninayaa kuwii kale ku yidhaahdeen lima taciduuna qowman ilaahu muhliku waarduul alla halaagaya maxaa ka waaninaysaa kuwan waa aragtaan inay diideen wixii rabbi halaagna waa u sugnaaday maxaa ka waansanaysaan bay ku yidhaahdeen waxay ugu jawaabeen macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun laba sababood daraaddoodba waa u waaninaynaa kow annagaa isberi yeelaynaa aakhira adiga laba waxbaa lagu weydiinaya mar waxaa lagu weydiinaya naftaada iyo waxaad samaysay marna waxaa lagu weydiinaya dadka ma gaadhsiisay intaa ile mas-uuliyadaasaa ku saaranay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa aakhir rasuul la soo diro wa aakhar nebi cid dambe soo bixi mayso maca dalik waxaa la yidhi maxay waxaa laguu soo diray raxma lilcaalamiin ama litundira caalamkao dhan inaad u digta baa layidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi liyakuuna lilcaalamiina nadiira nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gaadhay in yar bay ahayd waanu dhintay oo caalamka kale iyaa gaadhsiinaya inagu inagu yihi balliquu canii walow aaya fashhad buu dabeetana yidhi inagu inagu yidhi dadka kale gaadhsiiya diinta ilaahu markhaati ka ahu inaan weliba gaadhsiiyo u sheegay buu nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam markhaatigana waa u fureen saxaabadii waxaanu maku markhaati furaynaa bay le annaka qad ballaqta wanasaxta inaadna soo gaadhsiisay oona waanisay oo diintuna soo gaadhay idan laba su-aalood layna weydiinaya aakhiro midi waa wixii inaga layna amray inaynu ka soo baxnayo in kale midina waxa weeyaan dadka kale inaynu waaninay oo xaqa gaadhsiinay qolada tani markaa waxay leedahay laba sababood baanu waxu waaninaynaa midi waxa weeyaan annagaa cudurdaar aakhiro helaynaa inaanu anagu badbaadno ka labaadna lacallahum yattaquun waa la arka iyagana ilaahay wax kaga duwo idan qof kasta oo xun hayse odhan inkan waana mari mayse waani ka khamriga cabaya waani ka zinaysanaya waani kaa cibaada xumadu hayso waani kaa salaada tukanaynin waani qof kasta oo binakha gaalkaa ah waaniyo war ilaahay rumeedheh qof kasta oo aadanaha ka midi waano kama maarmo ilahay wuxuu ku tilmaamaya walow anahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum ashadda tahbiita waida laataynaahum min ladunna ajra cadiima walahadaynaahum siraata mustaqiima dadku waxa lagu waaninaya hadday aqbalaan baa ilaahay yidhi saasaa u khayr badan waa sugmi lahaayeen baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala ajar weynna waa siin lahayn jidka qumanna waa ku toosin lahayn baa ilaahay leeyahy hadday wacdiga aqbalaan yacnii inaad wacdi aqbasho waxaasoo dhan ka ratibmaya in wadada quman alla ku tusiyo ajar badan alla ku siiyo subxaana wa tacaala ku sugo ayaa ka sugmaysa idan ayuha alxiba waa jiraa markaad waanada sheegta dad diidaya oo hadday diidaan adiga ma waxaad odhanaysaa dadku ma aqbalayo waxba waabin maayo maya ambiyadii ilaahay soo diray baa la diidanaa aduu ma rasuul baad ka maqaam sarraysaa nabiyullaahi huud maxay ku yidhaahdeen qaaluu sawaaءun calayna aw am lam takun min alwaacidiin bay idhahdeen markuu wacdiyey wacdiyey wacdiyey wacdiyey bay idhahdeen waxaa agtayada annaga isku mid ah na waanisaya iyo namaad waaninah wahba isku mid bay idhaahdeen idan dadka qulubtooda ilaahay gacmihiisay ku jiraan ilaahay baa hanta aduu shaqo kuma lihiin qofku inuu hanuuno iyo inaanu hanuunin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku tilmaamaya innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa iyadoo aayad kale ilahay leey wainaka latahdi ilaa siraati mustaqiim yani waad caddaynaysaa baa laleeyahy adigu dadka waad waaninaysaa ama qalbigooda ilaahay baa xukuma kii qalbigiisa gelayso waanadu iyo kaanay gelayninba idan innaga korkeenna waxaa saaran udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana baa korkeenna saaran inaynu ilaahay subxaana wa tacaala dadka xasuusinno si fiicanna u waanino weliba waanadu inaanay noqon xujo aad ku gubayso uun inay noqoto qaab uu qofku u aqbali karo xataa inaad u dhigto walidalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi inii la ata'aharu can salaati subx min ajli fulaan hebel daraaddii anigu salaadda subax baan ka habsaamaa buu ku yidhi nin baa salaadda subax dadka ku dheerayn jiray dabeetana ninkanina dantiisu iskale wuxuu raba intuu la tukado inuu ka tago wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anigu salaadda subax waan ka habsaamaa hebel baana salaadaa u daayey markaa hebele imaamka noo ah ayaa salaadaana u daayey nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu cadhooday baa la ydhahaa cadho aanu hore u cadhoonin adiba fii mawcida waa cadhooday nabigu calayhi salaau wasalaam dabeetana waano ayuu waaniyey uu leeya isagoo cadhaysan yaa ayuha nnaas ina minkum munafiriin wardadow qaar dadka caydhinayo eryayaa idinku jira buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam dadka halkaa ilaahay kusoo dhowayn lahaydeen qaar dadka ka eryaya faayukum ama annaasa falyuujis waar ninkii dad waar dadka salaada ha u koobo faina min waraa'ihi alkabiir wadaciif wadalxaaja buu nabigu tilmaamaya dadka kaa dambeeya qof weyn daalay qof daciifo ama xanuunsanaya ama dhibka la yska haysato qof dan lahoo degdegaya cid waliba dhabarkiinay ku tukanaysaa buu nabigu tilmaamaya calayh isalaatu wasalaam idan usluubkaad u wacdinaysaana inuu noqdo usluub dadka qancin kara mawcida xasana isla markaana aljidiya fi lwacd inaad ku dadaalayso wacdiga inaad si fiican dadka aada u wacdidid waxaan kusoo koobaynaa marka aadanaha qalbigiisu wuu gadgadoomaa meel qurhana ma taagnaado haddii wacdiga dhagaysigiisa iyo akhriskiisa iyo barashadiisa kugu bataanna waxaa koraya iimaankaaga iyo daacadkaaga koraya iyo rabbi xasuusnaanta aada xasuusanayso haddaad wacdiga ka fogaatana waxa uu nabigu tilmaamayaa inamaa yakulu di'bu min alghanami alghaasiya yayguba ama waraaguba waa adhiga xoolaa wuu didiyaa dabeetana cidlada ugu baxa ubuu qaabsadaa haddaad masaajidda iyo meesha dadku ku nooliyo muslimka iyo wacdiga iyo waanada ka fogaato inaad lumayso darsigaygu markaa wuxuu ku kooban yahay hal masalo qura masaladaasi waxay tahay aadane dunida kor joogo oo waano ka maarmaa ma jiro ama weynow ama yarow ama cilmi lahow ama cilmi darow qof waano ka maarmaa ma jiro waxaynu u baahannahay meelsha khayrka lagu hayo iyo waanada lagu hayo meesha kutubta lagu dhigayo ilaahay kalaamkiisa iyo kalaamkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu akhrinayo rabbi laysxasuusinayo inaad mad marnaba ka durkin aada u dhowaato sala allahuma calaa muxamedi wala alihi wasaxbi waslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin